wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, galasoo wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha tobanaad ee oktoobar sannadda labada kun barnaamijka falaqaynta waxaad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal howlgallo ciidamada deegaanka ee ka fuliyeen deegaana hoostaga budbud oo galgaduud ka tirsan wararkii ugu dambeeyey khasaare ugu gaarsiiyey kooxda al-shabaab iyo sidoo kale duqaymo ay la bartilmaameysadeen diyaaradaha dagaalka xubno ka tirsan al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka shabeelow ee koonfurta gobolka mudug wararkii ugu dambeeyey ayaan isla eegi doonaa saaxiibayaal oo ku saabsan howlgalladaas iyo duqeymaha halkaasi ka dhacay xubintii kalamaan ayaa sidoo kale barnaamijkeena intaaan ku guda jirno ku maqli doontaa saaxiibayaal oo mar kale ay falaqaynta wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaay habaaqan oo wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaay habaaqan naga mudan bogaadin mas-uuliyiintii ku ba'aqay dadkeenna baraarugiisa boqolaha geedigeenna barwaaqow guurinteennaga mudan mas-uuliyiintii ku baaqay dadkeenna baraarugiisa boqolaha gedigeenna barwaaqow guriteennakabadiyo hawsha badi kabadi sida hore kabadi hada waxay naga baqee mar kale hawshaada badi kabadi sida hore kabadi cadowahaynaga ariiqdana barhka galay mas-uuliyiintii ku baaqay inaan bay lihiin abnigu badbaadiya nabad la helo waxaa waxa naga mudan bogaadin tariiqdana barhka galay mas-uuliyiintii ku baaqay inaan bay lihiin abnigu badbaadiya nabad la helo iyo sharaf baan helay mas-uuliyiintii bareedhay bagay guusha u heleene dhaqaalaha baahintiisa ayay ballanqaadayaanwaxaa naga mudan bogaadin bishaariyo sharaf baan helay mas-uuliyiintii bareedhay bagay guusha

howlgallo qorshaysan ayaa waxa ay ciidamada deegaanka saacday lasoo dhaafay ay ka sameeyeen deegaanaha hoostaga budbud oo galgaduud ka tirsan waxaana halkaasi ka dhashay khasaaro iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac waxaa ciidamada deegaanku ay sheegeen in ay maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo ilaa iyo soddon gaaraya ay halkaasi ku dileen inuu hal ruux ka baxsaday sidoo kale sheegeen waxaana howlgalkan ay fuliyeen xalay kadib markii ay ka warheleen xubna ka tirsan al-shabaab oo isku urursanaya halkaasi cabdi maxamuud geedi oo ka mid ah ciidamada deegaanka ayaan wax ka weydiiyey wararkii ugu dambeeyey ee howlgalkaas ay ka fuliyeen budbuduleedkeeda kuwa khawaarigta soddon nin oo ah meesha jidguule u joogay inta hore ay ka kuray mm. afar si degdeg ku dhaceen mm. waa lagu afjaray waa horay haysteen agab haysteenna waa laga soo qaaday ayagana meeshii yaaliin wax kaloo dhadhaaaba ah oo dhacana ma jiraan hadda waxaan ku sheegayaa shala haddaanaynu kow tahay nimankaasu waxay u niman la yidhaahdo waxay isla u yidheen waxay isle ayagana timinkaanay noo tahay in walba qof laga qari maayo madaxda galahow maqal ayaga waxaa say u taallaa kabiinka shaqada meel kale kama furo budbud deegaano hoos tago inay dhacdada ka dhacday ayaa nagu maqaalo ah maxaa ka jira arrinka budbud waxay ku jirtaa toban kilomitr dhanka hiiraan ka xagtaa dhanka hiiraan barnaamijkaas waa dhamaaday barnaamijka abteerkaas waa dhamaaday casara loo dhigay waa lagu guulay ciidamada xoogga iyo kuwa dadka deegaankuba deegaana ka tirsan shabeellada dhexe inay ku sugan yihiin aan nagu maqaalo ah sidee idi kugu suurto gashay inaad howlgallo ka fulisaan agaarka budbud ciidankaas wuxuu ahay ciidanka deegaanka u ahay hmm. nashadaas ciidanka dejiya ciidanka deegaanka waaye insha allahu shaqadoodan hadday ku jiraan haddii lahayd hadday ku jiraan tiradooda imise ay gaarayeen ragga aad dabar tilmaameysateen weerarka waa gartay intii kale ma waxaad disheen oo keliyaba mase waxaad soo qabateen ayaa jira maya may maya gabadh waa la afjara waa gartay wax oo nimankaas maxaa khasaare ah oo idinka idinka soo gaara marka intaad howlgalkan fuliaysay garaafo xataa nama gaarin garaafo ninba garaafo gaartay mid ma haye soddon nin inaad soo afjartaan oo idinku hal garaafo idin gaarin suurtagal ma taha marka haye waa garta marka qorsho kale oo idiin degsan ma jiraa marka oo howlgallada uga qayb qaadanaysa barnaamijkaas barnaamij milatari waayo lagama sheekeeyo wixii noo jabka noogu jiro kuwa degsan lagama sheekeeyo haye waa howlgalkan aad fuliseen yaa garab idinka siiyey garab aad ka hesheen ciidamada xoogasa ma jiraa maya maya ma jiraan ma jiraan deegaanka le waay howlgallada ka dhanka al-shabaab door noocee ayaad ku leedihiin waa baantahay howlahaan galnay waa baantahay laakiin hawshada hadda hadday kuu tahay barnaamijkaas hadda kuu yahay niman uqaasi ah hawshaas oo hadda bilaabay maxaa ka jira khilaaf dhexdiina ah uu jiro ayaa maalmihii ugu dambeeyay soo baxayay oo ciidamada deegaanka hadda deegaanada lagu dagaalamayo uu ka dhexeeya khilaafkaas waxaas waa dhamaadeen waxaas waa dhamaadeen waxamaa laga qaatay adaa laga wadaagay waana dhamaadeen barnaamijkaas waa dhamaayeen waa gartay khilaafku waa jira laakiin wax khilaaf waa jira ma jiraan waa kaa waa garta marka ciidamada xooga iyo kuwa dadka deegaanka maalmihii lasoo dhaafay waa ay ka gaabiyeen howlgaladii ay ka samayn jireen xadka gobolada galgaduud iyo shabeellada dhexe maxaa u sababaa la dhihi karaa wallahi taas waxaa waaye lagama sheekan karo waaye rag mas-uuliyahay hawshaas aalaa laga weydiin karaa waaweyn oo jannada usulka hore ayaa laga weydiin karaa oo ruxxumo koobay ka tahay bugaan xumana koobay ka tahay laakiin ciidamada xooga bugaana kaaga sheekeeya oo ciidamada sida secretary bugaan kaaga sheekeeyo ninkay ka komaa in loo magacaabo xaliha lugta waaye waana gacan insha allahu ciidamada deegaan howlgallo kale oo ay fuliyeen ma jiraa saacadihii lasoo dhaafay iyo maalmihii ugu dambeeyeyba maya maya maya dhaqaaqa ugu horrey hadda waaye waxaa daydahayaa khawaalid in aragti dhaxayso nin walboo soomaaliyeed oo dal iyo dad ay ka maqan yihiin mm. inuu ka qayb gaasho insha allaahuna shan iyo toban maalmood inuu ka mm. afjari waxaan kaa rabaa marka mm. waxaa kasoo jeedinahayaa in nin walba asu ka qayb gaasho ninkiiba muslim sheega ahaayo nimankaa khawaalidta barnaamijkooda saarnay nin walba waa heliyaa ninkii kitaabka wax ku ama muslimnimo sheegaha hore ku qaybgalan jiriha cabdi maxamuud geedi oo kamid ah ciidamada deegaanka ee xadka gobolada shabeellada dhexe iyo galguduud ku sugan ayuu ahaa oo howlgal xalay ka sameeyay deegaana budbud duleedkeeda ah halkaas oo khasaare xoogan ay ku gaarsiiyeen kooxda al-shabaab sida uu hadalka u dhigay gaag saaxiibayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaan ku guda jirnaaye deegaanka shabeelle waxaalay duleedkeeda duqeymo ayaa ka dhacay waxaana diyaaradaha dagaalka halkaas ay ku duqeeyeen saldhigii kooxda al-shabaab ay ku lahaayeen ciidamada xooga iyo dadka deegaanka ayaa waxa ay soo werinayaan in khasaare xooggan lagu gaarsiiyey kooxda halkaasi iyadoo duqeymuhu ay xalay halkaasi eh, laga maqlayay jugta culus oo ay diyaaradaha dagaalka duqeymaha ay geysanayaan ee dhawaqooda laga maqlaya goobaha ka agdhow deegaanka shabeellow maalmihin lasoo dhaafay dagaalo qaraar ayaa ku dhex maray ciidamada xooga dalka oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka iyo kooxda al-shabaab diyaaradaha dagaalkana waxa ay la barbar socdeen duqeymo aan kala joogsi lahayn markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa la yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalmaanay waxaa la yidhi aadmigii isbida oo in badan baadil ku adeegta awooddii ilaah iyo xaq baa lagaga aaraaye israa'iil ba ururkii xamaas maanta ka adkaa israa'iil ma boodeen bari dhexe intuu dego birta kuma afaysteen waranna doorka maansada waxaan dariif ka raacsiiyey dulmi iyo anaaniyalla waa duul shafeecsadaye israa'iil duqaymaha ku dhacay waa ku diirsan waa boqol yuhuuduye rag baabiirinayo gaadho baarka uu firaaye barqa laguma gaarin war waxaan maqli jiray waa lagu kufa lagu kala jaba kibirka <laughs> darandooriya naasnaasi dabadeed nileri bushimaha dushoodiyo been weeye nabaduye baaru daqiiqdiyo buntuq weye iyo duniduye warbashiir waxaad ka tagtay ummad yaa isbuuro isi soo bahaysto barbarkii u leexdana basar wax uu sheego kubalama dagaal aryaadhaha duqayntay falastiin israa'iil la beegsatay horta bacaydooda iyo balowgooraa baxay kala cararkii yuhuud ku dhacna waa la yaabay yuhuud dhintay yaahuuna cabaadkiisaa baxay waa aarsahaynana intay riw dad falastiin oo shacaba laayay sidii looga bartana maraykankii iyo heergalbeedkiiba asagay taageereen carabnahe sida looga barta waa iska aamuseen ilaahayna sida looga bartay dulmi uun taageeri maayo mugawariya dhammaantiis adduunyadu waxay u qaybsantay kii nalaa jiraan la jirnaa kii nagaa jiraan ka jirnaa war adduunye welijeebihi giibsinta unuho soomaali anaabba kii nalaa dhashaan la jirnaa iskudiignahaan la jirnaa warmadeeyow daryeela tu kaleeta ku daree madaxweyne lafta garan xala shir buu furay wuxuuna yidhi wejigii labaad ee dagaalka shabaabaan bilaabayaa wejigii koowaad uu ku soo qabtayna cid oguma jirto horeyna waa kii u yidhi shabaab hal fiiraa iiga firan marka wejiga labaad ee lafta garan xalay sheegay inuu bilaabayo dadka siyaasadda falanqeeya waxay ku fasireen doorashada wakhtigeedii la joogo inuu uga hortegayo mucaaradkana uu ugu dardaar warinayo dagaal baan ku jiraa madaxweyne xasan shiikhow waayahan hawl la qabto iyo wax la soo hadal qaadana ugu jecel dagaalka khawaarijtana uu garab iyo taageero uga rabo si uu ayaan u sii cimri dheeraysto haye ooysanha oo murgunsanha oo laaretaas aryaadhaha mucaaradka koonfur galbeed mugay madaxweyne xasan sheikh u tageen waxaa la yidhi oo dadka suugaanta wax ku cabbiraa ay ku micneeyeen in madaxweynuhu ku yidhi inta ay dadqalatadu dalka dhinac ka joogaan doodaha siyaasadda dib in loo dhigaa mudan doorashada warkeedana dib in loo dhigaa mudan miyuu ula jeedaa waar madaxweyne xasan sheikh gooja cadde muxuu ka yidhi warbowe ninku gabada inuu dacadka heeba dagaalku waa socdaaye israa'iil jabkii lagu dhigiyo ololka qiiqaaya iyagiiyo jawaariijtuba hadeer waa ordahayaan war waxaa kaloo la yidhi eh. falastiin waxaa lagu salladay cadow fajiistaaye eh. soomaalina khawaariij fidnaa baa ku fiday waaye eh. farash khayrra eebow nasiib faataxaan idhi waaryaarahen aniga in dhibaata igu filaney faraqaan ku haystaa weli faalka caashiqu maygu soo fadhi xun yahay aryaadhaha fadhiidoo facaa ka herfoolxuma ma dhaafte khawaariij bini'aadan ka xuni adduunyada ma joogo israaciil iyo yuhuud iyo balaayo oo dhanna iyakaa ka xun hadda iyakaana mugga horeba noo soo dirsaday marka warkuyowsa naga naqan makri baan falkinayaa ee faataxada noomara war cabdulow yuhuudda iyo khawaarijtu astaamaha ay iskaga egyihiin waxaa ka mid ah. yuhuudda tiri ahaan waxaa lagu qiyaasaa lix milyan inay yihiin waxaana la sheegaa inay ku wareegsan yihiin tiro ka badan laba boqol oo milyan oo carab ah intubana waxaa la yidhi waa ka baqaan markaasay qolaba maalin walba waxay doonto ku fashaa soomaalidana waxaa lagu qiyaasaa labaatan milyan laba kun oo khawaarij manaxayaal ahaana maalin walba waxay doonaan ku sameeya marka hadda soo iskuma aka yuhuudda iyo khawaarijtu oo meelo badan iskama shabahaan waraadha khawaarijtu laba kun ka badan markii qabyaalada iyo dadka xanuunsan lagu daro waar wallaweynay madaxweyne muuse bixi falastiin ma u gurmaday war kalemaanay war ma haysiin oo aqloo kalaad noqoteene dagaalkii jilibku dhex maray labada garab ee khawaarijta ee ay kala hogaaminayeen mahadkarata iyo axmed diiriye khawaarij kalaa dhexdhexaadin ka gashaa la yidhi mahad karatayna wuxuu ku doodayaa la yidhi dadkaan in la laayaa la rabaa axmed diiryana waa nin xanuunsan oo meel iska yaalla awoodow dadku laayana ma lahan duubka aniga ha la ii dhiibo axmed diirya iyo ragisina waxay ku doodeenaa la yidhi mahad karatay waa nin iska digdiglahoo qabaarmooga damaciisana adeerkiis xasan daahir hadda ka hor eeday oo doon ku cararay derajada uu raadinayana lama wada lahan dadkana kama dhaxayso ee shaqadii loo dira daacad ha u qabto kubo khawaarij dhexdeedana baa ka jidha war karatay iyo axmed diiriye khilaafka u dhexeeya anigu waxaan hubaa inaysan kamid ahayn shacabka soomaaliyeed ha loo turo war kollayba ma kala roona waxay isku hayaanna waa dadka anaa dili oge anaa dili oge keen la safarnaa keense wax ka dilna ayaan meesha dagaal nugu dhaafine aryadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi fartaa og meeha fiitaada fulayguunaxan waa fiila fartaa og meeha fiitaada fulayguunaxan waa fiila war cabdullow dhinac aan la safannaba khawaarij wixii ka dhintahay waa noodan warkalamaanay dagaala inta ku khafiifteena xigmadda idinka luntay goodirka hawd waxa uu yidhi geela waxaa xoolaha looga jecel yahay cad ku raacda cad ku deeqa caano ku doojiya gaarida waxaa baalida looga jecel yahay garasho dheer gasiin macaan gogol udgoon baariga waxaa caasiga looga jecel yahay dhaga nugul dhimrin badan dhiifoonaanta madida waxaa baaqimada looga jecel jeclyahay darar badan dihnaansho daryeel lagu qabo geesiga waxaa fulayga looga jecel yahay hiilka tolnimo hooda gacanta helidda hadalka aaranka waxaa abaarta looga jecel yahay diihaanla'aanta dooga baxa dararta xoolaha ugu dambayn culimada waxaa caamada looga jecel yahay cilmiga ay hayaan ay korshaan cunsurtooy baxshaanwarabdiguuso warmayside suldaan sheekh cabdiqani qorane oo ummadda sida u wacdina doonayey markay wax ka qaadan waayeen hadda gabay u wareegay sugaantiisa waxaa ka mid ahay ninkii aabbahaa dilay inuu kugu hordaansoodo oo aad dacayda laalaadisaa waa damiinnime waar walla weynay wax ku qaadan maysan wadaaraha adduunkee weydiiya culimada warwaaqlow adigaa hurdeesowta lagulahaa hadeertaan culimmadu say dadka wax ugu sheegayeen markii wax laga maqli waayey ay xitaa gabay isu bedeleen war qofka markii lala garan waayee waanada iyo waxshaagga oo uu ku daalo waxaa ka soo hartaa la yidhi ku dhow iyo kuftin dhow marka habaarka culummada iyo waxgaradka iyo caaqilada iyo indheergaradka iyo dadka daacadda ah oo ummadda u shaqaynaya habaarkooda ha layska jiro dee waxaaba la yidhi allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha u simin aryaadhaha warhee ma haysiina madaxweyne xasan sheekh dhuusamareeb waa ka soo kacyaa la yidhi dagaalkina madaxweyne qoorqoorow ku wareejiyaa la yidhi asagaa sii wadaayo hoggaanu ah eh ha looga dambeey doorashadayana waa yidhi yaa la yidhi dagaalkii khawaarija sidaasuu ku joogsaday miyuu ula jeedaa war horta doorashada galmudug meeqaa ka dhiman wah wejigii labaad lafta gareefataleyba bilaawaysin roog sideelatinisewalsiinka eegnimiyow warmadayo wejigii koowaadaan buu weli la soo gebangebayn qoqor haddii dagaalka loo xil saaray haddammaan dhaydkii ma loo kordhiyey aryaadhaha xabad laydiinma sheegi karoo dad waalanaatiin warkana waa ku rafatiine madaxweynuhu ereteriya u aaday ciidan tababar dalkaas ku qaadayowna u soo xiraahaa la yidhi ka kadibna iyo kowba soo kaxaysaa u soo wadaahaa la yidhi dhuus samareebna waa ku naqahaoo xamar fadhima ayaa layidhi mugow soo naqdo muga khawaariijta iyo la jirtayay run u malaynin inaan xasan dagaalka ku laaba doonin al-shabaabka jaafada noqdo jilicsan oo liita janno dagatay baa loo arkayo jaani soo baxaye juhdi adag markii lagu baxshoon diriir u joogtaynay jilaac baa ka muuqdiyo inuu ruux jibaad yahay war kalamaanay war ma haysiine xartiisii b b waxay dhaheen muqdisho nabadi kama jirto dhiigguna waa iska daadanayaah waan la ogayn marka waxaan la yaabanahay dadka muqdisho jooga waxaysan arkin xaggay ku arkeen ayagoo dibadda jooga war facebookyada beentahayo magacyada gabdhaha ay ku qornaayeen miyaad soo akhrisatay warbow baadgoobfaad soo diyaariyey ayaa teera soo bandhigay hadde war nimankaan ku degdeginine muqdishada ay ka hadlayaanoo balaayadu ka jirto amay mid kala tahay war waa kartaa sababtoo ah waxaan shalay maqlay labadii garab ee shabaab ee jilib ku diriray mid ka midu inay hargaysa yaray tagtay hayaay ahi ah, eh, ah. maskaxdaa laga abaaroobaywarwaaqlow baxa iscaraysiinine hargeysayarayda lagu sheegay jubbada dhexay ku taallaa hayo sidaa naga dhehdi aryaadhaha been iyo buuq la faafiyo xabad tari mayse muqdishona xaaladeeru haddaan inay caymata cid walbaa ogi waxaan dhihi lahay basaar xuunduulla soo baara bulshada beenku faafiha basar xuunduulla soo baara bulshada beenku faafiha warnimayo waxaa la yidhi hadii aad lug beesho waa la dhutiyaa haddii aad gacan beeshidna waa la shakaashaa il hadaad beesho midda kalea wax lagu arkaa laakiin haddii maskaxda aad beesho meel aad u socotid iyo waxaad qoraysid ma taqaanide ilaahay dadka wareersanee noo soo hanuuniye war waxaa kaloo la yidhi doqona inaysa kula dhalanaa fiican hadday kula dhalatana inay soshal media isticmaali aqooninaa fiican war mahmaahyada ma la abreedgareeyey sidaa ma ahayne haddaba warrawaahu maxamed dalaal weeye war calaa kulli xaal cid ay ka timidba waa xigmad xaaladan taagan oo yaa la xameeyey waaqlo adigu ndurohayta walkiin sheegi waayeelnimadu way fiican tahay waaya araggeede doqon baa wakhtiga jooga iyo garanwadkeede garanwadkeede waar walla weynay somalilan oo ka carootay soo dhowayntaa u samayseen firdhiye waxay sheegtay laascanadu inay qabsanayso faysal calowaraabena wuxuu yidhi nin soomaaliyeed oo magaalo soomaaliyeed lagu soo dhoweeye weeye firdhiye laascanoodna layska baryi maayo buu yidhi hangoolkana anigana waan tuuraya warwaaqlow gooja cadda sahal ku aadi maysida maarun la ysku sheego haddaba waxaad la tahay warwaaqle anigu waxaan weydiin lahaa laascaanood ha u dambaysay ceerigaaba maxaa ka dhacay warkalmaanay war ma haysiine geeda soomaali la yidhaha meel kastay kubahaysae guri fiinland ku yaalo dab qabsaday waxaa ku dhintay afar carruura iyo hooyadooda soomaali ah war fiinland koronti waa lakakarsada baad lahay dabnimaynka dhex daareen war korontada xataa dabka dhashaahe sharmaarka abuukar ma ka badbaaday shilkaas war cabdikuuso waa falan tahay soomaalida fiinland dhan joogta inay hal guriso degantamiyaad u malay war sharmaaka timihii waa u soo baxeenaa laydin yidhi war yaxyana ma beertay horta warbow soomaaldu meel kasta ha joogtee unsi iyo fax ma dayn hayaan wareedhe adeerka faysal alwaraabe xuusimaamu beeran waaye war calimaanow inaad hargeysa ku laabata ma rabtid miyaa war faysal madaxweyne noqon maayo mana xiri kara hayo war wallaweynay adeerka ciro intuu kursiga fuulayo timaha beeran maayo wariyaa madaxweyne hantida ummadda timaha ku beerta looma baahna war madaxweynaha ummadda matalayaa inuu arratirto maxaa diidaya war axmedow harragada iyo xadgudubka kala saar warbow horta tima beerashada masuumaasuuma ku jidhaa intaan garanaya way dhaaftay warorado ha nagu buuqani reerihiinnii qabo nagu kala wadahe fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falaqayntood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble kiisa ayaa farsameynaya intaa barnaamijka mid la ayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo